bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna shaykhu صالح bn cabdالlahi الcusaymiy غafar allah lah wlahm bإsnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayyn can cmr dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuun yarxamhm الرaxman yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bالmتacalimiina بإqrاhim usul الmتun khاصة usul xadiiث المصطفى wrasuل اmجتbى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabتih أجمaعin liyfuzuu bsacاaت الcajل والأjل fahada huwa الmجلس الثالث min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi تذkiraة الsاmع الmتkلم الإmam بن جamاعة عlيه رحمaة الlah fi leylaة السbt fi leylaة السبت الثامن min شhهri ربيع الثاني rabiicin athani caama alfin arbacmiya waamaaniya alaatiin jilid mustafa sala allahu aleyh ali wasalam wa albidaaya yakunu fi fasli faslun almuraadu bilculamaai hum alcaamiluun majliskan oo majliskii saddexaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkirat saamic almutakalim lilimaam ibn jamaca caleyh raxmat ullah habeenkana waa habeen sabti ah sideed ah rabiicin athaani kun afar boqol soddon iyo sideed hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam horaan waxaan labadii habeenoo hore waxaan sheegnay in saddex-iyo tobanaad iyo afariyo tobanaad ay tahay bisha laakiin sax ma ahayn sida saxda waxay ahayd in habeenadii ay ahayd habeen toddobaad meelaha ay ahayd ay ku aadanayd marka caaw sideed bisha afaraad kun afar boqol soddon iyo sideed nabigeena caleyh isalaat slaam baabkana ama fasligana waa faslu lmuraadi bilculamaai hum lcaamiluun faslun hada fasilun fasl weeyaan almuraadu bilculamaai culimada kuwa loola jeeda hum iyaga alcaamiluuna waa kuwa ku camalfala cilmiga weeyaan waclam waxaad ogaataa ana jamiica maa dukira wax alle wixii lasoo sheegay fii fadiilati alcilmi cilmiga fadligiisa lagu soo sheegay iyo alculamaai culimmada fadligooda lagu soo sheegay inamaa in kale ma ahayn huwa isaga fii xaqi alculamaai culimmada xaqooda weeyaan ayaa iska lahoy khaas uu yahay alcaamiliina cilmiga ku camalfalaan alabraari ee baariyaalka ah almuttaqiina alla ka baqa subxaanahu wa tacaala aladiina kuwaasoo qasaduu ula qasdeen oo ula jeedeen bihi cilmiga wajha allah wejiga all alkariimi ee karaamada badnaa ula qasdeen weeyaan wazulfa iyo udhowaasho loo dhowaada ladayhi agtiisa fii jannaati naciim jannooyinka nicmada badan in lagu gaaro looga dhowaada u qasteen weeyaan laa man duul ma ahaanin i qof ma ahaanin alabahu cilmiga u raadsaday ama ku raadsaday bisuui niyatin niyad xuma aw khubhi awiyatin calolxumi aw liaqraadin ama danooyin dunyawiyatin aduuna u raadsaday ma ahanin weyaan min jaahin madaxnimo iyo jaah aw maalin amaba maal aw mukaaaratin aw mukaaaratin fi latbaaci dadka qofka raacsan oo daba socda inuu muxuu ahay ku faantamo ama uu ku badsado iwa wa ulaabi ardayda imaamka caleyh raxmat ullaahi wuxuu dhigaya qaacido aad u qiimo badan in badan oo ka mid rabbigeen subxaana wa tacala wuxuu sheegaa qur-aanka kariimka ah, fadliga culimada ay leeyihiin nabigeenana calayhi salaatu salaam baabkii aan soo marnay waa tii uu caddeeyey fadliga uu leeyahay qofka caalimka ah caalimkaas marka muxuu yahay ma qofka macluumaadka badan xambaarsana oo sunanka iyo saxiixeynka xifdisana masaaniidda iyo macaajimta xifdisana markii laga hadla xadiid markii culuumtka laga hadlana sidoo kale usuusha iyo furuucda xifdisan miya mise waa nin nooce ah imaamka wuxuu leeyahay qofka caalimka ah oo laga hadlaa waa qofka diintii allah subxana wa tacaala aqoonta lah shardigaa waa shardi asaasi ah tan labaadna waa inuu qofka diinta iyo allah subxaana wa tacaala qof ula qasta wejigiis inuu ahaado oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala diintaas u bartay kuna camal falay allana kaga baqa subxaana wa tacaala wejiga alla gaaritaankiisan ula qasday ma ahaanin kuwa dana kale kala qofka caalimka ah oo la ammaana oo wanaagga loo sheegay oo malaaigta ay u dembidhaaf weydiinaysa oo waxaa weyaan samaawaadka iyo arlada wixii kusugan ay dembidhaaf weydiinayaan xataa malalaydi iyo mxuu ahaa waxyaabihii badda ku jiray ay u dembidhaaf weydiinayaan qofka noocaasa weyaan saasuu cadaynaya imaamka cali raxmatullah marka wuxuu leeyahy qofka laakiin niyad xuma amaba qalbi xuma amaba calol xuma amaba adduunya ku doorasho sida madaxnimo iyo maal iyo dadka daba socda oo taageersan taageerada asaga u hayo inuu ku badsada hadafkiisa uu taas yahay kuwaas culimada caamiliinta sooma gelayaan ayuu leeyahay imaamka cali raxmatullah kuma jiraan faqad ruwiya waxaa laga wariyey ayuu imaamka yidhi caleyh raxmatullah can inabiy nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam man alaba qofkii dalba alcilma cilmiga dalba liyumaari bihi sufahaa qofka dadka doqonada ah ama dadka aan aqoonta lahayn inuu kula murmo aw yukaaira ama uu muxuu ahay ku badsado ood ugu cilmi badnaan u sheegta bihi isaga alculamaa culimada yukair takaairka waxaa wey qofka inuu cilmi badni isu muujiyo oo culimada inuu mxuu ahaa intuu dhexgala uu kadibna yihahdo mxuu ahaa caalim baan ahay oo culimadii uu mxuu ahaa e, isku badiyo ama uu mxuu aha cilmi badni u sheegto aw yasrifa ama uu leexiyo bihi cilmiga wujuuha annaasi dadka wajiyaalkooda ilayhi isaga adhalahu allahu naara alla ayaa naar geliya weeyaan rawaahu tirmidi xadiidka tirmidi ayaa wariyey sanadkiisana waa sanad eh, in badan oo ka ah laga hadlay laakiin waxaa jirta riwaayad uu wariyay makxuul ibn abi shaybana ku ta mxua soo saaray cali fii musanafihi daarimina uu mxua muqadimadii kusoo saaray oo ansaxday weeyaan marka qofka mu'minka ah oo culimada ah waxa asaas ah inuu cilmiga u dalba oo cilmiga u raadsado liwajhi illahi casa wajal laakin qofka haddii uu muxuu ahaa dadka inuu ku badowsada amaba dadka wejiyaalkooda asaga un caalim iyo sheekh iyo loo dabakaca uu u raadsado cilmiga abaalkiisa markaas wuxuu noqonayaa naar wey ciyaada biاllah wa canhu sala allahu calayhi waali waslem nabigeenna waxaa laga wariyey inuu yidhi man tacalama qofkii barta cilman cilmi liayr illaahi alla dartii waxaanan ahayn ama alla hayrkii u dalbo oo u barto aw araada ama doona bihi cilmiga hayra wajhi illaahi wejiga alla waxaan ahayn ku doona falyatabawa ha u diyaargarooba oo ha dayaarsada falyatabawa ha u diyaargarooba oo ha diyaarsada maqcadahu booskuu ka fariisan lahaa min annaari naarta way rawahu tirmidi xadiidkaana imaam tirmidi ayaa wariyey xadiidkaa dambe marka oo xadiidkii hore ay isku macno dhow yihiin waa xadiid xasana weeyaan waruwiya waxaa nabigeena laga wariyay calayhi salaatu wasalaam man tacallama qofkii barta cilman cilmi barta oo mima shay ka mid ah yubtagaa lagu doonta bihi isaga wajhullahi wejiga alla tacaala kor ahaaye laa yatacalamhu uusan oo baranaynin ila liyusiiba inuu ku gaaro od ku asiiba bihi cilmigaas ardan aw aradan dan iyo xaaja ayn ma idin qoran ardan mise cardan cayn ma idin qoran aradan waa dan caradanna waxaa weeyaan waa wax e, qasad ah amaba beecshira ha noqoto amaba wax un dan inuu ku gaaro nacam oo min addunya macnaha waa isku dhow yihin aradan iyo caradan min addunya addunyada ka mid inuu ku gaaro lam yejid qofka asaga ma helo crf اjanai jannada uduggeeda ma hela ywma اqiyaamati maalinta qyama ahraju abu dawud ayaa xadiidkaa wariyey wa xadiiasna xasana bishawaahidihi marka xadiistaas saddexda ah oo imaamku uu soo arooriyey calayhi raxmat ullah nabigeenna muxuu ahaa alai sl slam uu ka soo muxuu ahaa arooriyey ood xadiidka kusoo arooriyey kitaabka gudihiisa macaani culus ay xambaarsan yihiin oo qofka cilmigan haba yaraada hal xadiid ha noqdo hal aayad ha noqoto kitaab aad u yar ha qofka markuu waa inuu lilaahi caza wajal u dalbo wejiga alla subxaana watacala inuu ku gaaro haddii laakiin aqraad kale u qofka ay soo gasho markaas abaalkiisa halkaas ayuu noqonaya ciyaada bilah an abi hurayraa waa radi allahu anhu can nabiy nabigan wuxuu ka wariyy sala allahu aleyh waali wasalam inuu nabigeena yidhi ina wala dadka kuwa ugu horeya ama kan ugu horeya oo yuqdaa la xukumi doona calayhi dushiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo dhow qofuu nabiga sheegay alai slat slam xadiidku wuu dheeraa wadakara nabiga kadibna wuxuu sheegay aalaaa saddexda ayuu sheegay oo kow laba saddexnuu sheegay wa fiihi xadiidka gudihiisa waxaa ku sugnaa warajulun wa fiihi rajulu nin oo tacalama barta alcilma cilmiga bartay oo wacallamahu dadka cilmiga baray cilmiga ayaad bartay dadkana wuu baray wa qara'a alqur'aana qur'aankana wuu xifdiyey oo qur-aanka ayuu bartay weeyaane fa utiya bihi kadibna allah ayaa loo keeni doonaa fa carafahu alla wuxuu qirsiinayaa ood ogolaysiinayaa nicamahu nicmooyinka uu galo tirada badnaa ayuu ogolaysiinayaa oo nicmo fulaan soo kumaan gelin soo saas ma ahayn soo saa ma ahayn soo saa ma ahayn uu rabbi ahya subxana wa tacaala kadibna fa carafahaa isna wuu ogolaanayaa in nicmooyinka tirada badan loo galay ood rabbigiis u galay subxaana wa tacaala wuu ogolaanayaa qaala kadibna rabbi wuxuu dhihi doonaa ama wuxuu yidhi famaa camilta fiiha nicmooyinkaas tirada badan oon kuu sameeyey oon kuu galay maxaad ku qabatay oo maxaa wanaagood kula imaaday qaala wuxuu yidhi tacallamtu waan bartay fiika adiga awgaa iyo ajliga darta ayaan alcilma cilmiga rabbi u bartay darta ayaan cilmiga u bartay wacallamtuhu cilmigana dadka waxaan usii baray adi dartaa weyaan wacalamtu cilmiga ayaan dartaa u bartay dadkiinaan u bari weyaan tacallamtu waan fiika darta alcilma cilmi ayaan u bartay wacalamtu dadka ayaan sii bari weyaan wa qara'tu waan ahriyey fiika adiga awga ayaan alqur'aana qur-aanka u akhriyey oonu bartay aan u xifdiyey weyaan qaala rabbi wuxuu yidhi marka kadabta been baad sheegtay walaakin warka lagu laabaya tacalamta cilmiga waxaad u baratay liyuqaala in lagu yidhaahda caaliman waa qof caalima ah, isku sheekaystaan hebel miyaa taqaanaa waa caalim waqara'ta qur-aankana waad akhrisay ood xifdisay liyuqaala in lagu yidhaahdo qaari'un waa qof qaari'a xaaddaa qur-aanka la akhrinaysa in lagu yidhaahdo intaas ayaad qasad kala lehda weyaan faqad qiila arrinka asaga ahna waa la yidhi adduunka ayaad ku soo qaadatay abaalkii aad rabtay maxay ahayd in sheekh lagu yidhahdo caalim lagu yidhahda waa lagu soo yidhi qofka haddii aad shaqo u qabto in loo siiyo lagu siiyo shaqadaas abaalgud abaalgudkin la siiyo shaqadan qaba waan qabani laakiin waxaan u baahana in liisiiyo kun shilin ama laba kun ama shan kun ama toban kun shaqadii ayuu qabtay toban kun afarta laga saaray mar labaad miyuu dhihi karaa halliisiiyo muxuu dhaqaalo kale maya lidaalika qofkaas rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay qur-aanka waad baratay cilmigana waad xambaartay laakiin hadafkaada iyo jeedkaada ma ahayn wejiga alle iyo laa dartiis ma ahayn in lagu yihahdo caalim xarim lagu yidhi adduunka waad kusoo muxuu aha qaraabatay ood shaqo fiican baad kusoo qabsatay wax badan baa lagu dabakacay xowl baa laguu qabtay sheekhnimaa laguu xurmeeyey wamaa ilaa daalika intaasoo wanaagaad adduunku heshay dantii alle intaasay ahayd tiina waa dhammaatay qur-aankiina waad xifdisay salaadihiaa lagu hormariyey taraawiixdiia lagu geliyey meel baa lagu mariyey saasaa lagu yeelay inta waa kada lacagaa lagugu siiyey cumra laguu gey xaja laguu gey wamaa ilaa daalika hadafka aad rabtay waxay ahayd in lagu yihahdo waa qaari tiina waa soo qaadatay wabilahi towfiiq hawl kaloo ku taalla agtanaga ma jirta ayuu rabbil subxana wataala ciyaada bilah waxyaabaha ugu runtii cabsigelinta badan oo dadka cilmiga ka shaqeeya ama barto oo xadiidkan xadiid kaga xanuun badan malaa sida dhabtaa xadiid imtixaan awa ah qofkii ka badbaada waa qof ilaahay subxana watala khayr ula doonay waa wax khatar ah xaqiiqatan waana noo imaan doontaa qalbigaas iyo niyada in la ilaaliyo oo keligeed muxuu inta laga shaqeeya alla loo barax wax sahlan ma ah wax aad culus weeyaan nacam faqad qiila kadibna waa la yidhi caalimna waa lagu yidhi qaarinna waa lagu yidhi uma intaa kadib umira bihi waa la farayaa umira waxaa la farayaa bihi ay biakhdihi in la qabto ayuu rabbi faraya subxaana wa tacaala fasuxiba kadibna waxaa loo lagu jiidayaa oo loo jiidayaa calaa wajhi weji wejigiisaa loo jiidayaa xataa ulqiya ilaa muxuu ahaa lagaga tuura fi naari naarta lagaga tuuro xitaa caadi looma qaadayo wejiweji inta mxuu ahaa dulka wejiga loogu jiidaya ciyaada bilah dulayn awgeed ahrajahu muslim imaam muslim xadidkaa wariyey wanasaaiyi imaam nasaai ayaa wariyay xadiidkaas raximahum allah raxmatan waasica marka axaadiistaad noocaas ah waxay ka hadlayaan marka qofka caalimka ah oo fadligaas intaa la eg lagu sheegay waa qofka ilaahay wejigiisa iyo diintan islaamka koruqaaditaankeeda iyo irta nabiy calayhi sala slam nabiga dhaxalkiisii inuu xoojiyo oo diintan uu garab iyo tol u noqdo ninka ula qasta weyaan laakiin qofka ha lagaa sheega ha lagaa maqla caalim ha lagu yihahdo qaari ha lagu yihahdo wanaagga lagugu sheega qofka dantaas cilmiga u barto waa halis weyaan lidaalika qofka markuu da'da yar yahay inta badan way ku dhacdaa markuu qofka da'da yar yahay malakumoodka inuu ka fogyo u haystaa faanka uu iska jecel yahay oo haddii la yihahdo nin fiican baa tahay inta ayada wuxuu kusii jeedayaa bil ayuu kusii jeedaya hebel ayaa waa fiicanta iyiri markuu qofka da' yar yahay wax badan kelimo yar ayaa mxuu ahaa aad daaqad ka turaysa lidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa tii uu diiday qofka in wejweji loo ammaano oo la yidhah weji ahaan isagoo halkaa taagan la yidhahdo saasaa tahay oo kan kalaa tahay oo kan ilaa uu nabiga yidhahdo wejiga carraa lagaga shubo ragga ayaga oo ninku yidhi ninkan dhabarkiisaaad maxuu aad jebisay qofka waxaa laga yaaba kelimadaas oo laga yaaba inaad niyada ugu dhisaysa asaga ilaahay muxuu ahaa kibir iyo dhibaato gelisa kadibna naar ay ku ridaa laga yaabaa marka qofka markuu da-dayar yahay inuu aad ula dagaalamo oo washaabun nashaa fii cibaadat illaah cilmiga cibaado aad weyn waa marka cibaadada ayada ayaa loo cibaadaysana salaaddii uu tukanaya allah cilmigana waa inuu noqdaa lilahi casa wajal qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu waana min almuslimiin naam wacan xamaad ibni salamata waxaa laga wariyey raximah اllah waa raggii muxadiiinta ah oo qiimaha badnaa oo taqaaneen wuxuu yidhi man alaba alxadiia xadiidka qofka u dalba oo u barta liayr illaah alla hayrkiis u barto tacaala alla korahaye mukira bihi waa la dhakraa weyaan nin la dhakray oo waxaa weeyaan inkaar ay ku dhacday wey qofka asaga maxaa yeelay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun ayaa ku dhacaysa wuxuu alla ka filla waxaan ahayn baa qofka usoo bixi cilmigan xadiidka waa shariif waa waxyigii qofku wuxuu qaadanayaa irha اnabiy calayhi salatu slaam kii aad marka wax adduunye oo zaahid ah ood rabbigan subxaana wa tacaala aad u xaqiray calaa lisaani nabiyihi sala allahu calayh waali waslem iyo aayadaha qur-aankaba lagu xaqiray ayuu marka cilmigii dhan waa qof tusaale ahaan wax weyn milyan inta soo qaatay kadibna raba inuu ku iibsado wax aad u liidan aad qofka hadda maanta inta melyan soo qaata melyankaana wada xageed wadaa waxaan ku iibsan rabaa muxuu dacas boqol iyo konton shilin joog melyankaanaan ku bixin rabaa oo dacaskii wuxuu arkaa waxaad u qiimo weyn melyankiina wuxuu arkaa waxaan macno lahayn qofkaas maxaa loo qaadan qofkaas safiih wa in maxjuur laga dhigo oo laga xanibo oo garbaha laga garbaduubo oo tolkiisa iyo mxua muslimiinta ay u gurmadaan sooma marka qofka xadiid nabi barana markuu xadiid nabi bartana kadibna u barana inuu wax aad u liidan oo aad u hooseeya ku gaaro markaas waa qof la dhagray oo rafaadsan ayuu leeyahay salama ah maxamed ibn salama caleyh raxmat ullah wa can bishrin bishri waxaa laga wariyay ibnualxaaris weeyaan abu nasr ilmarwasi waxaa loo yaqaa bishr xaafi nin aad u cibaado badan oo zuhdiga iyo xalaalmarinimada aad loogu yaqaan ayuu ahaa caleyh raxmat ullah laba boqol iyo sideed iyo todoba laba boqol iyo toddoba iyo labaatankii ayuu geeriyay hijra nabigeena calayh salat slam bishr xaafi ayaa wuxuu leeyahay awxa llaahu allah u waxyooday ilaa daawuuda nabi daawuud calayhi asalaam wcalaa nabiyina laa tajcal ha yeelin daawuudow baynii aniga dhexdayda iyo wa baynaka adi dhexdaada ha dhigin caaliman qof caalim ah oo maftuunan fidnaysan la fidneeyey la fidneeyey ha dhigin weeyaan fayasudaka kadibna uu kaa reebo bishakin maxaa idiin qoran bisakratin aw bisukratin bisukrii miya hay anna waxaa ii qoran bishakin labadaba aan galna marka bishakin shaki marka kaaga reebo oo kaaga celiyo kaa celiyo can maxabbati jacaylkayga amaba bisukrihi wareerkiisa wa watara naasa sukara oo kale weyaan wamaa hum bisukaara qofka markuu khamrada cabo muxuu noqonayaa sakhraan fayasudaka kadibna uu kaa reebo bisukrihi sarkhaankiisa can maxabatii jaceylkayga uu kaaga reeba weyaan ulaaika kuwaas quaacu ariiq waa burcad jideed calaa cibaadii addoommahayga ayay mxuu ahaa burcad jideed ugu yihiinoo cibaadadii iyo jannadii iyo khayrkii ay u socdeen ayay mxua jidgooy u dhigayaan saas ayuu yidhi muxuu ahaa loo waxyooday nebi daawuud ayuu leeyahay ninka la yihah bishir sanadka bishir markii la fiiriyo waxaa weya sanadkiisa wuu ansaxay oo sidai ku taalla fi lmadkhal ila sunan اlkubra sanadkiisa waxaa weeyaan waa sanad saxiix ah ilaa laakiin bishir ilaa nebi daawuud <laughs> maxaa u dhexeeya bahagooyoyna udhexeeya kuwa ayaga marka hadalkana hadal ra'yi lagu sheegi kara ma ahan ninkan hadal bishri ahaan lahay saxaabi waxaan dhihi lahaynay maa lahu xukmu rafci ninka saxaabiga haduu marba sheego hadal aanan ra'yi lagu garan karin oo waxyi u baahan hadduu sheega culimmada waxay yidhahdaan waxaa lagu daraa khaanadda maa lahu xukmu rafci marfuuca nabiga loo kor yeelay calayhi salaatu salaam waxyaabaha lah axaadiista kuwaasaa lagu daraa dhankaasaa la aadiyaa laakiin ninkan saxaabi maahan waa nin muxuu aha dembeeyey oo qarnigii saddexaad geeriyooday calayhi raxmatullah marka hadalka waa hadal marka u baahan in la taxqiijiyo laakiin ka macno ahaan inaad qofka qof fidnaysan oo caalim isku sheega de qof fidnaysan caalimaba noqon karaba horaan waxaan sheegnay qofka caalimka waa qofka laba shardi kulansaday alcilmu walwarac qofka haddii labadaa laga waayo caalim ma ahan hadduu warac badan yahay ood cilmi lahayn waa caabid waa qof cibaadaysto haddii aad cilmi badan yahay oo aqoon badan yahay iyo macrifo macluumaadka sida combyutarka hadda combyutar ka aqoon badan combyutar google yaa ka aqoon badan ya sheekh google yaa ka aqoon badan maanta haddii aad geliso wax alla wixii adduunkan adduun iyo aakhare jannadi way ka warrama naarti way ka warrama waxuu ka warrama lakiin marka qofku noocaas oo baqbaqa baashaan la yidhahdo baqbaqada oo qofka markuu hadla ka daba hadasho haddii aad wax badan u sheegto way xifdini way soo dayni laakiin macaalim waa maya marka cilmiga qofka iyo macrifada uu xambaaray keligeed kuma noqonayo caalim caalim waa inuu cilmi iyo xalaalmaradnimo xalaalmaradkana xoolaha bas ma ahan xataa qowlka uu qofka ka soo baxa iyo masalada uu ka jawaaba isaga oo mxuu aha masalo khafiifa la weydiy waa inuu yihahdo maya aqoon umalihi haddii shaki yar xataa uga kaga jira xataa hadduu yaqaan waa inu yihah waa soo hubsanaya haddiiba qofka uusan deg deg badan ku jirin oo m masalada taakhiir ulbayaan can waqti alxaaja ay dhacaynin oo markii loo baahan yahay xaajada ay taaganta haddii aad xugun haddii aad sheegitaankiisa ka dibdhigto laga yaaba dhibaato kale inay dhacdo haddii ayna jirin oo deg deg noocaas uusan jirin nacam marka wuxuu leeay bishir warkaas qiimaha badan ayuu ka soo naqliyey nebi daawuud calayhi salaam laakiin sanadka ilaa ilayhi saxiixun wamaa bacdahu famajhuul albaab aani baabka labaad baabka koobaad waa noo soo dhammaaday bifadli illaahi caza wajal shantii baabo kitaabka u ahaa hal baab ka soo baxnay waa fadliga cilmiga iyo culimada xambaarsan fadliga ay leeyihiin waan ka soo baxnay weya albaab aani baabka labaad fii adabi alcaalimi qofka caalimka aadaabta looga baahan yahay fii nafsihi naftiisa isaga laga raba iyo wa muraacaati aalibihi qofka isaga cilmiga ka dalbaa oo ardaygiisa ah ee ilaalinta inaad ilaaliya looga baahan yahay dhowra iyo wa darsihi darsigiisa uu gala u fadhiisana sida inuu u dhowro looga baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan baabkan marka wuxuu kulansaday shay tan koobaad qofka caalimka ah naftiisa siduu lami lahaa aadaabta laftiisa looga baahan yahay tan labaadna aadaabta ardaygiis markuu la dhaqma siduu kula dhaqmi lahaa tan saddexaadna darsiga uu jeedina habka uu joodin lahaa iyo habka uu diyaarin lahaa iyo habka ula dhaqmi lahaa saddexdaas qodob ayuu ka hadli doonaa baabkan insha allahu tacaala wa fiihi baabkan waxaa ku sugan alaaata fusuulin saddex fasal alfasl awal fasalka koobaad fii aadaabihi aadaabta qofka caalimka lagaga baahan yahay fii nafsihi naftiisa markuu la dhaqma alfasl aani faslka labaad fii aadaabi alcaalimi qofka caalimka aadaabta looga baahan yahay fii darsi darsigiisa markuu geli alfasl aali faslka saddexaad fii aadaabi alcaalimi qofka caalimka aadaabta looga baahan yahay maca alabatihi ardaydiisa mulaqan si la ilaaqay oo la sii deeyey weyaan fii xalaqatihi xalqadiis xalqada darsiga uu ka socdo weyaan faslka koobaad marka alfasl awal faslka koobaad fii aadaabihi aadaabta looga baahan yahay caalimka fii fasalka isaga ahna ina cashara nawcan toban iyo nooc laga raba oo aadaaba laga raba qofka caalimka ah amaba qofka mudariska ah oo diinta dadka bara waxaa weeyaan toban iyo kow nooc oo aadaabah loogu baahan toban iyo qayb u kala qaada imamka caleh raxmat ullah annawcu alawal nooca koobaad dawaamu muraaqabat illaah alla inuu iska dhowra ood alla ilaaliyo iska ilaaliyo ciqaabkiisa ood alla hortiisa taagnaato subxaana watacaala baqitaanka alle waa ina hortiisa u taagnaato dawaamu muraaqabat illaahi alla muraaqabadiisa iyo alla inuu ku caasiyo inuu iska dhowra waa inay daa'im ahaata fi siri markuu keligii yahay iyo walcalani markii sidaanoo kale loo fadhiyo ummada ay wada joogaan amaba uu muxuu ah meel la wada joogo uu jooga waa inaad ilaahay qalbigiisa daa'iman wa abadan ku guntanaado oo muraaqabada uu fiiriye weyaan qof kaga haboonna ma lahan horaan waxaan soo sheegnay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa baqdinta dhabtaad ka baqda allah inay culimmada yihiin allah sheegay subxaana wa tacaala marka maadaama ay noocaa tahay waa in muraaqabadaas iyada iyo alla mxuu kawarqabka qalbigiisa ood alla ka warqaba ood alla subxaana wa tacaala ku xiran yahay oo wax alla wuxuu ku tallaabo qaada iyo wax alla wuxuu muxuu aha ka hara dhammaan ay noqdaan wuxuu ku miisaamay iraadada allah subxaana wa tacaala iyo alla raalli waa ka uu ku miisaamo weyaan muraaqabadaas waa tan koobaad markii lala jooga iyo markuu keligii yahay oo haddii markii lala jooga uu muraaqabadaas ay ka muuqato laakiin markii keligii uu noqdo ya hawshii dabaasha marka markaas waa musiibo lidaalika waxaa weeyaan xadiidu waxaa jiru nabigeena cadey salatu salaam dad aad u qiimo badnaa oo ahluleyl ahaa oo wanaag la imaan jiray oo muxuu aha soomi jiray ayaa bidax la marin doona ciladooda maxay noqotay bida haddii la mariyo asxaab shimaal waa taqaana ama asxaab shimaal cilada maxay noqotay kaanuu idaa khalow bimaxaarim illaah intahakuuha waxay ahaayeen markay la khaali noqdaan waxyaabaha ilaahay uu xaaraam ka dhigay birtay ka asli jireen ilahay soo xaaraan kama dhigin beenta waa xaaraan xanta waa xaaraan dad isku darka waa xaaraan xaaraanta caadigaheedu muxuu ahaa eh, la cuno waa xaaraan beladan telefoonada ka buuxda oo la fiirsada waa xaaraan wamaa ilaa dalika qof ajnabi aho muxuu an la salaamo waa xaaraan wahaa oo dumar ah dabcan dumarkana ay ragga salaamaan raggana ay dumarka salaamaan maxaarimta allah subxana wa tacala markay la gooni noqdaan ay kadibna ay intahakuuha marka qofka caalimka waxaa loo bahan yay inuu marka siri iga taasaana sii daran inuu ku dadaalo weyaan calanka waxaa laga yaaba qofka ceeb iyo waxyaaba inuu ka baqa laakiin ceebta waxaa ka weyn ceebta aakhara calaa ru'uusi alashhaad markuu qofka yidhaahda gooniyaad joogtaa ha ogaada isagoo qaawan buryaqaba kabala-aanna ummadda dhan ay wada joogaan awalihim waakhirihim aljin walins makhluuqaadka meesha ay taagan yihiin in waxa weya lagu fadaaxayn dono haduusan ilah aslan subxana wa tacaala dawaam muraaqabat illaahi alla ka warqabkiisa iyo alla ka baqitaankiisa inay daa'im ahaato fi siri sirta iyo markuu qofka keligii walcalani markii lala joogo weeyaan sida ah, mxuaha banaanka uu la taagan yahay iyo walmuxaafadatu qofka inuu ilaaliyo u dhowra calaa khawfihi baqitaankiisa fii jamiici xarakaatihi dhaqdhaqaaqihiisa oo dhan ama carab ha dhaqaajiyo ama ixminka ha dhaqaajiyo iyo wa sakanaatihi xasilinitaankiisa oo markaad wax ka jooga iyo markaad wax u dhaqaaqa weyaan iyo wa aqwaalihi erayaalkiisa iyo hadalkiisa iyo afcaalihi ficilka uu la imaana weyaan fa inahu isaga amiinun waa amiin qof la aaminay weeyaan calaa maa udica wixii looga mxuu ahaa lagu ammaaneeyey oo min alculuumi culumta ilan culumtan qofka ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala adaa laguga ammaanaystay adaa mxuu ahaa qalbigaada lagu shubay dad badan ayaa qalbigooda loo diiday qofka cilmiga xambaarsanaad rabbi subxana watacaala ammaanahaan ugu dhiibay isagaa farta laga saaray marka waxaas allah wa watacaala uu kugu ammaanaystay oo lagu dhiibay qofka inuu mxuu ahaa amiinku noqdo ood waxaa weyaan qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo istaagiisa intaba aad waxaa weyaan allah subxaana watacaala aad uga baqa weyaan wamaa munixa iyo wax alla wixii la siiyey iyo wamaa shay munixa la siiyey qofkaas min alxawaasi xibnaha waxyaabahan dareemayaasha indha ha noqdeena dhaga ha noqdeena carabka ha noqdo waxa la soo uriya ha noqdo gacanta ha noqoto waxyaabahaas jirka dareenka wax lagu dareema ood allah subxana wa siiyey qofka waa lagu aaminay ee ha ilaaliyo oo allah ugu baqe iwalfuhuum fahamyaalka wax badan baa la fahamsiiyey oo ummadda kale ka xayiran weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi laa takunuu yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu allanabirmayow laa takunuu ha khiyaamina allaha alla khiyaamina warasuula rasuulkana ha khiyaamina wa tahuunuu kadibna aad khiyaantaan ammaanaatikum ammaanooyinka lidin dhiibay oo lidin mxuu aha lidinku aaminay aad khiyaantaan wa antum adinkana taclamuuna aad ogsoontihiin weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi bima stuxfiduu bima stuxfiduu min kitaab illah waxaa laga hadlaayey dadka culimmada ahaa oo ilaahay subxana wa tacala marka ayuu rabbi ka hadlaya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay bimaa shaygii istuxfidu laga xifdin dalbay oo min kitaab illahi kitaabka bima istuxfidu waxyiga laga xifdin dalbay oo min kitaab illahi kitaabka wa kaanuu waxay ahayn calayhi dushii shuhadaa kuwa markhaati ka ah, takhshaw ha ka baqina dadka ka baqina wahshowni iga baqa marka culimada ilaahay subxana wa tacala markuu cilmigan u dhiibay inay iyaga xifdiyaan baa loo dhiibay laakiin istuxfiduudan dabcan ummaddeenna waxaa laga hadlayay ummadihii hore oo nabi muuse iyo raggiisa ayaa laga hadlayay culimmadii ayaa laga hadlayay oo qur-aanka markii towraad loo soo dhiibay iyaga yaa xifdiya laakiin qur-aankan allah subxaana wa tacaala isaga ayaa ballan qaada inuu xifdiya innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun wax yar taarikhdu noqda maalinta uu nabi moxamed calayhi salatu slaam dhintay ilaa maanta islaamka inta azamaad iyo dhibaatooyina soo maray arka inta jeer oo dalalka muslimiinta muslimiintao dhan lala wareega intooda badan arka inta malaayiin qof hal mar la laayay arka kitaabka qur-aanka inta ayada wuu yeelay wayna haysteen hal xaraf inta ayada waa laga bedeli waaye geed dheer iyo geed gaaban iyo wax walboo xeelad iyo tab ah ayaa la maray hal xaraf waa lagu dari waayey hal xarafna agaba dari waayey maxaa yeelay xifdigiisa allah subxaana wa tacaala ayaa kafaala qaaday wanataxadaa qof maanta qur-aanka hal xaraf ka bedeli karo intaasaa kugu filan kalsooni qofka iyo iqa intaasaa kaga filan in kitaabkan qur-aanka oo ilaahay subxana wa tacala una siiyey kitaab lamid uusan jirin aan weligiis aan la helin weligii damban aan la heli doonin maanta cid kugu qabsan kartana ayna jirin waa ka bedela mustashriqiinta nimanka la yidhahdo oo qarnigii sideedi tobanaad iyo toddobai tobanaad iyo sagaaliy tobanaad on soo dhaafnay aadka u shaqaynayey oo diinta dhan xifdiyey niminka iyaga ahaa waliba wakhtiga asagaan in badan oo muslimiinta caalamulislaami dadku way hurdeen aad baa hurday xataa wakhtiga dowla cumaaniya ay jirtay oo awaakhirteedii iyo xagga cilmiga wuxuu ahaa eber xagga aqoonta eber ay ahayd culimmada way sii yaraanayeen jumuud iyo angeg waxaa lagu angegay muxuu ahaa fiqiga mujaradka ah can اladila ayaa madaahibta dhan hadda tusaale ahaan shaaficiyada hadda minhaajka ilaa safiinaha iyo shuruuxda minhaajka oo dhowr laga heli jiray tafsiirka oo tafsir اjalaalayn almaxali waa asuyuuطi tafsiirkaas yaroo halka mujalada iyo naxwada iyo sarfiga intaasaa caduu calayha binawaajid ahaa waxyaabo kale culumta kaleoo shariicada usuul اdiin oo usuul اlfiq iyo waxaa weeyaan xata alghasw alfikri iyo howlaha adduunka meeshuu maraa iyo baabkaas iyo abadan ma jirin si fiican baa loo hurdaayay iyadoo sidaas ahay meesha saaxada jaamacadihii librariyaalkii waxyaabihii wax lagu nashrinaye mataabicdii oo madbacooyinkii soo saaray kutubihii kulli gacantood ay ku jireen intaas wax walba ay sameeyeen oo qoraallo malaayiin mujalada hay qoreen maca daalika kitaabka qur-aanka hal xaraf ay ku direen miyaad aragtaan mustashriqiin haba ka yaabeen hana sugin marka xifdigaas marka dadka culimada marka diinta xifdigeeda qayb ay ku leeyihiin bima stuxfiduu min kitaab illah wa kaanuu calayhi shuhadaa markhaati ay diintan marka ka yihiin ayaga ayaa dhowrayaal ah falaa takhshaw nnaas marka in la caddeeyo wixii in dadka looga baqa maahan ee allah in looga waqaala shaafici imaam shaafici wuxuu leeyahay laysa alcilmu cilmiga ma ahaanin maa xufida wixii la xifdiyey oo madaxa lagu qabtay ma ahaanin keligii alcilmu cilmiga runta ah maa nafaca wixii wax tara weeyaan imisaa qof oo aad u cilmi badan laakiin cilmigooda uusan nafci lahayn habaan manhuuran uu yahay maxaa yeele kuma camal falayaan qofka haddii uusan cilmiga qofka caalimka ah dawaamu sakiinati xasilooni inuu mxuu ahay daaimo iwalwaqaar xibno culays inuu daaimo iwalkhushuuc iyo khushuuc ama cibaadaadka ha noqoto ama waqhtiyada caadigaba ha noqote khushuuca uu daaimo iyo watawaaduc hoos isu dhig lilah laysa likabiir qof bini aadan iyo kana madax iyo kana fulaan maa lilah ilaahay dartiis inuu qofka hoos iskuga dhiga culimada ah iyo walkhuduuc alla inuu qofka caalimka ah sifaadkaas waa inay daa'im u ahaato sifada koobaad waa in muxuu ahaa xasilooni ximni culays khushuuc oo alla subxana wa tacala diisa u khushuuca kadalika inuu isu dhiga oo dadka iska weynaysin ilahay dartiin uu yeela subxaana wa tacaala aqoon badanaan leeyay marka inaan sankaan taagaya baabkaas ma soconayo weeyaan iyo qofki inuu rabbi isu dullay subxaana wa tacala intaas sifaadka loogu baahan inay daa'im ka ahaato ayaa loo bahan yahy imaamka le wa mima kataba waxyaaba u qoray waxaa ka mid ah maalikun imaam malik ibnu anas imaamu daar alhijra sheikhu shaafici calayhim raxmat ullahi jamiica ila rashiid haaruun rashiid waraq aad u qoray waxaa ka mid ahaa oo naseexo iyo diin ugu qoray idaa calimta haddii aad barata haaruunow cilman cilmi haddii aad barata fal yuraa qof iska fudfuda oo meelaha mxua taagtaagan oo meelaha mkudirig fadhiyo oo noocaas ayuu qofka ahaa masaajiduu soo galay cilmiga ayuu bartay wax badan buu faa'idaystay waa in marka ay laga waayo meelihii oo ragga saaxiibadiisa ay yidhahdaan war ninka hebel aguu aada ninka waxarooday masaajidku xarooday safka ninka galay dad bay dhihi jireen mxua qofka markuu qawaafo oo mxua ku dhacda hebel ag safka horu galay yacni qofka hadduu saf soo gala bacdeed waxaa weeyaan allah mustacaan heer wakhtigaasaa jira lilmacluumiya oo dadka fuqarada iyo dadka waayeelada ah iyo dadka muxuu ahaa tabarta aan lahayn ay masaajidda ku cabirnaan jireen mana fogeen raggii la soo casire kolleyba way joogaan halkan way fadhiyaan oo dadka dhaqaalaha laha iyo dadka dowladda madaxda ka ah iyo wasarada iyo wixii kasii sarreeye iyo kuwa ka hooseeya iyo gobnatoorayaasha iyo dadkaas ay ahaan jireen matukadayaal abadan waa ma fogeen mar dhow ay ahayd waadna wada taqaanaa ninkaba naam ayib idaa calimta haddii aad barato cilman cilmi falyura hala arka caleyka dushaada aharu raadkiisa laga arka wasakiinatuhu eh, falyura hala arka caleyka dushaada aharuhu raadkiisa wa sakiinatuhu iyo xasiloonidu samtuhu iyo deganaantiisa iyo dhaqankiisa iyo waqaaru xibnu culayskiisa iyo xilmuhu dulqaadkiisa ha laga arka weeyaan liqowlihi qowlka uu nabi yihi dartiis darteed waxaa lagaaga arka sal allahu aleh wasalam alculamaau culimada waraat lambiyaai ambiyada kuwa dhaxla weeyaan nin sheekho towtowla hadii aad aragto ya oo mxuu ahaa meel walba un mxuu ahaa inta kutuur inta ka inta ka dhac dalowgan ka soo qaba halka oo meel walba un mxuu ka isaga baabkiisa ma toosna horkaana kuma toosna sooma ninka culimada waa inuu qof noqda aad dadka markay wada dudaan ninka u dambeeyo orda waa inuu noqdo saas ayada weeyaan haddii aad laakiin noqdo ninka horkacay meeshii mxuu qacay ah, ka yartaba asaga ad u waa mushkilad weyaan mushkilad naam waan uma waqaala cumar radia allahu tacala canhu ardaa mxuu aha sayd cumar wuxuu yidhi tacalamuu lcilma cilmiga barta wa tacalamuu u lahu cilmiga u barta asakiinata xasilooni iyo iyo walwaqaar ximni culays u barta weyaan cilmiga markaad barataan labadaas shay u baahan yahay u barta weyaan waana waana aar xasana weyaan wa can isalafi salafkii waxaa laga wariyey raggii hore oo quruuntii mufadaladahayd ayaa haaliban salafka lagu ilaaqaa khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum riwaayo kalena mid kale ku dartay uma aladiina yaluunahum marka ragga ayaga ayaa haaliban lagu magacaaba raggii hore ayaa lagu magacaaba weyaan marka xiliyadan dambena dadka ariiqooda haya ayagana in lagu magacaabo waxba ishkaal insha allah tacala malahan weyaan an waaa laga wariyey xaqun waxaa xaqa calalcaalimi qofka caalimka waa xaq ku ah oo mxuu ahaa laazim ku ah an yatawaadaca inuu mxuu hoosu dhiga lilaah laweyna fii sirihi markuu mxuu ahaa sir hoos ahaan iyo wacalaaniyatihi markuu banaanka taagan yaha weyaan yaxtarisa inuu iska dhowra min nafsihi naftiisa inuu iska ilaaliyo nafta waa khatar iyada ayaa ku mxuu ahaa tooriyeynaysa weyaan halbowlahay kaa jaraysaa wayaqifa uu oo ku culsaada oo iskaga mxuu aha darsamo oo fahmi waayo inuu ka istaago weeyaan arrintaas ay ku dardaarmi jireen nowcaas waa nooca koobaad oo qofka caalimka looga baahanya inuu adabtaad la imaado annowcu aani nowca labaad oo qofka caalimka ama qofka mucalimka oo dadka diinta bara looga baahan yahay an yasuuna inuu mxu dhowra alcilma cilmiga inuu ilaaliyo kamaa saanahu say u ilaaliyeen salaf culimadii salafka say u ilaaliyeen inuu dhowro weyaan inuu sharfo kor inuu ahaayo cilmiga waa inaad saad qof kor uga hay waa inuusan dulaynin dhulka inuusan ku jiidin weyaan nacam wayaquuma uu u istaaga lahu cilmiga bimaa shaygii jacalahu llahu alla uu yeelay tacala koray isaga oo min alcizati muxuu ahaa ciza iyo iyo sharafa sharafa weeyaan cizi iyo sharaf ilaahay muxuu iyo ehelkiisa cizi iyo sharaf uu yeelay weeyaan falaa yudilahu uusan dulaynin bidahaabihi inuu ood cilmiga u qaado iyo wamashihi u socodkiisa ood u geeyo ilaa hayri ahlihi dadka ahlu cilmiga aanan ahayn oo min abnaa dunya ilmaha adduunyada ka mid ah dadka adduunka la go la go-da adduunyada min hayri daruuratin daruuro iyadoyna jirin aw xaajatin ama xaaje ayna jirin weyaan daruuriyaat walxaajaat wataxsiiniyaat aw ilaa man qof inuusan la aadin yatacalamuhu minhu xaggiisa ka barta oo minhum kuwa ayaga ka mid a ah, uusan la aadin weyaan wain caduma haba weynaado shanuhu qofka asaga qiimihiisa haba weynaado wa kabura ha weynaado qadruhu qadarkiisa ha weynaado weyaan hadal cajiib ah ayuu imaamka iyo halkan ka keenay wuxuu leeyahay dadka ahlucilmiga ah cilmiga wax la milkiyo oo qofka ilaahay uu u hibeeyo waxa ugu qiimaha badan waa weliba markuu cilmiga cilmi alkitaab wasunna uu yahay wax lamida lama arko marka qiimahaad aan leeyahay ilaahay hadduu ku siiyey kor u qaad dadka ugu aan la yaabay oo aad iyo aad dhanka asaga ah cilmiga qiimihiisa in kor loo qaado aadka muxuu aha aan ula yaabay waxaa ka mid ah alimaam shaafici caleyh raxmat markaad akhris diiwaankiisa yaab umaad u dhimanaysa waxad leeda imaam shaafici hadduusan culimo noqonin khatar u ahaan lahayd soomaalida waxay dhahan mogta hebel ilahay diintuu ku dharqabtay saasay dhahaan mogta nin aad anafe iyo dadnimada iyo waxaa weeyaan sharafta asaga ilahay usiin subxaana wa tacala inuu ilaashado u dhashay weeyaan cilmiga markii marka lagu sii darana maa sha allah tabaaraka araxmaan meel sare ayuu gaaray wey marka waxaan kala jeedaa cilmiga in la dhowro la ilaaliyo oo qofka uusan meelaha kula dhacdhacin inta kurid inta kurid habeelogey kama maa ilaa dalika dadaan kaa rabin ardaydii laftirkooda guryahooda la aad maadaama shirmaadii raahis anaan kusii yeera waxyaabahaas in laga dhowra ayaa loo baahan weyaan culimada eh, waaweyne kolley baad ka aragteenoo cilmiga aad bay u ilaaliyaan runtii waana wax loo baahan yahy daruuro haddii ay jirto waa baab kale daruurada waxaa ka mid a qofka dacwo u baahan yahay markuu qofka caalim yahay oo mucalim yahay iyo markuu dadka dacwo diin gaarsiin rabo waa kala duwan yihin markaasoo kale xaqa aad qofka madcuuga ay leeyahay ood macsiyada iyo balada ku jiro waxaa weya waa in loo taga nacam nowca labaad marka kaa weeyaan qofka caalimka ah ama qofka cilmiga xambaaray waa inuu cilmiga sharaftiisa ilaaliyo weeyaan qaala uhri imaam zuhri wuxuu yidhi hawaanun waa dulli iyo hoosudhig bilcilmi cilmiga ayuu ku yahay hawaanka hawaan ku yahay iyo dulayn an yaxmilahu inuu u xambaaro alcaalimu qofka caalimka ah ilaa beyti lmutacalimi qofka ardayga gurigiisa inuu la aado ood cilmiga halkaas muxuu ahaa meelaha ku wadwado dulliyay ku tahay weyaan maxaa yeele qofka soomaalida waxay yidhahdaan ma haysaa waa qaali ma rabtaana waa rakhiis saasay yidhahdaan ragga muxuu aha ganacsiga marka hadii aad cilmigii aad meelaha la wado ku ariya waa qiimo beela cilmigi laakiin marka qofka cilmiga isaga soo doonta macnihiisu garanaya marka duli bay ku tahay yuule imaam mxuu ahaa eh, zuhri in cilmiga meelaha lagu wadwado oo guryihii ardaydii eh, la yidhaha cilmigaan idiin akhrina balkaaliya meelaha la wareeg arrinta ayada daruurada imaamku sheegay waxay dhici kartaa cilmiga haddiiba laga jeesta oo wax cilmi darayna la waayo oo waxaa weyaan markaa dacaw ay isu rogtay cilminimo cilmi keligii waa ka baxay markaa dadkii diintii waaba ka baxeenba diintii cid rabtaba lama arka adigana marka waxaa loo waajib baa ku saaran marka inaad cilmigii la wareegto ood warkaali bal faatixadan idin bara warinta ama meelba dee dad jahliga u camimay camay oo cilmigana dan ay ka lahayn waa baab kale marka laakiin asal ahaan cilmiga in alcilmu yu'taa walaa ya'ti wa axaadiiu salafi salafka axaadiistooda fii hada nawci ama sheekooyinkooda fii hada nawci nowcan ay ka waramaan kaiiratun aad bay u tiro badan tahay waqad axsana wanaag ayuu sameeyey alqaa'ilu ninka yidhi wa huwa abu shujaac aljurjaani weeyaane ninkaasaa wuxuu yidhi walam abtadil fii khidmati alcilmi walam abtadil fii khidmati alcilmi muhjati liakhdima man laaqaytu lakin lauhdama ashqaa bihi qarsan waajniihi dilatan idan faitibaacu ljahli qad kaana aslama walow ana ahla cilmi saanuuhu saanahumu walow cadamuuhu fi nufuusi la cudima wuxuu yidhi walam abtadil uma dhuldhigin muhjatii naftayda iyo ruuxdayda iyo qiimahayga uma dhuldhigin fii khidmati alcilmi cilmiga u khidmayntiisa naftayda uma dulaynin liakhdima inaan khidmeeyo oon dadka aniga aan muxuu ahaa khaadim u ahaado naftayda cilmiga markaan baranayey oon cilmiga xambaarayey meel walbaan mxuu ahaa dulli rafaad gaajo dhibaato muxsoojood wahaakada naftaa dhulka marka markaan dhulka dhigaayey in aan khidmeeyo on khaadim cilmiga uma barin ayuu leeyahy liakhdima inaan u khidmeeya khidmo dhalmaha wuxuu ka hadlaa man laaqaytu qof alla qofkaan la kulma laakin liukhdama in lii khidmeeya ayaan u bartay weeyaan markuu liukhdama leeyahay riyaa kama ahan iyo macnihii aan sheegaynay oo mima yubtaqaa bihi wajhu llaahi kama ahan si aan muxuu aha ugu wanaajino niyada ee waxaad kala jeedaa cilmiga markaan baranaa bartay inaan khidma aniga aan mxuu ahaa la hoos dadkii ma ahan buu kala jeedaa waalcilmu cinda allahi caza wajal warka uu sii wataa wuxuu leeyahay ashqaa miyaan dhurdarsanayaa oon ku rafaadaya oon ku dhiboonaya bihi cilmiga harsan markaan abuuray oo xagga abuur ahaan miyaan ugu dhiboonayaa marka cilmiga la bilaabo waad aragteen rafaadka laga mara wa ajniihi kadibna miyaan guranaya dillatan uli miyaan marka ka guranaya cilmiga cilmiga bedelka cizi iyo sharafaad ii keeni lahaa miyaan dulli ka aruursanaya oo cilmiga inaan la dawarsado oon meelaha la marmaro miyaad ii noqonaya idan haddii ay sidaa tahay faitibaacu ljahli jaahilnimada inaan iska dabagalo oon cilmiba iyo rafaadka isku dhibin qad kaana aslama isaga ayaaba mid muxuu ahaa toosan ahaa weeyaan mid wanaagsan ahaa walow ana ahla alcilmi ahlu cilmiga haddii ay saanuhu dhowri lahaayeen cilmigii saanahum isna wuu dhowri lahaa oo sharaftii iyo qiimaha u lahaa haddii ay u ilaalin lahayn isna wuu dhowri lahaa walow cadamuu haddii ay cilmiga weynayn lahaayeen fi nufuusi dadka nufuustooda cilmiga macnaha alle u sheegi lahaayeen lacudima waa la weynayn lahaa laakiin markaa nin caalim ah aragtay muxuu ahaa cilmigi ku meelahaas la taagtaagan cilmigu waa macno bela noocaas waxaa ka mid ah, ikhwat runtii baraarujinta u baahan in ciddi taqaana u nasaxaysa ay muhiimka tahay rag walaalo ah ayaa microfana waxay soo dhigtaa jidadka libiska culimada ay xiran yihiin libiska ducadda ay xiran yihiin libiska akhyaarta ay xiran yihiin cimaamadii khamiiskii koofiyadii wanaaggii wamaa ilaa dalika garkii iyo muxuu ahaa haybadii qofkii arka wuxuu le sha allah sheekhan mashfadhi ku waxay la fadhiyaan marka masjid aan dhisaynaa dadka yaqaanay oo ayaga aqoontu lahaa oo weliba iqaada ahaa waxay yihahdeen beenaalayaal wa wax ka jira haba yaraate lama arka hal qof muusan sheegin laba ma sheegin dadka waa tawaturwa waa la yaqaanaaba dad la yaqaana waa magaalooyin qaar qaar laga soo buri dadka ayaga marka waxay u baahan yihiin cilmigay ceebaynayaan berri ninka sheikh markuu yidhaha war masaajidka lacagka lagu soo darsado qofka madaxiisa maa kusoo dhaca mataqaanaa kuwaasa kusoo dhacaan markii aad muxuu ahaa nin sheekha uu inuu sheega noqoto kuwa beenta lacagta ku aruursanay sooma halkaas ay baasha imaanay sooma raggaas marka waxay u baahan yihiin in loo naseexay oo ilaahay lagu cabsigeliye oo loo sheega arintan khatarta ay leedahay sideedaba tuugsiga iyo magan allaysiga waa xaraan asal ahaan qofka wejigiisana wuxuu imaan doonaa maalinta qiyama isagoo waxaa diir aanan saarnayn muscata laxm haddii been lagu sii tuugsadana ka warram marka been ka weyna kitaabka alle diinta alle lagu sii tuugsada ka warram waa mushkilad waxyaabaha arrintan caddaynaa ah waxaa ka mid ah la galaya fadhiyaan way qaylinayaan masaajidda dhan qofkii soo daha oo ilaahay uu qadar soo daha meelahay fadhiistaan waa taqaanaana soo way fadhiyaan salaadda makhribo kale bal fiiriye qofkii la daho ilahay qadar in la daha dadka lagolama talinaya dabcan marka cilmiga ahlucilmiga marka inay dhowraan lidalika xataa libiska culimada ay khaas ku yihiin qofka aan cilmiga lahayn inuu mxuu ahaa xambaaro mararka qaar waxaa wey inuu iska dhowro ayaa yaro qurux badnaan karto inkastoo dadka ay isku wada libis yihiinba culimihii caamaba marka masaladaas waa masale muhiima qofka ahlucilmiga cilmiga qiimihiis waa inu ogaada arrintan macnaheeda ma ahan qofka culimada ah oo cilmiga alla xambaarsan ha kibiro waa aan soo marnay sifaadka aan sheegin waad arkayseen maxaa laga bilaabay inuu qofka dhulka isu dhigay ilahay darti subxana wa tacaala halla kibro ma aha ee cilmiga qiimaha adleha kula weynaado nin dhowrkoo milyan muxuu aha wata markaad aragto adna aad cilmi badan wadato ha isdhihin muxuu aha warkan maasha warkan adigan waa kan rabaasanta cilmigaas qiimo badan wamahma iftada abkaari alkhawani fakam min fakam fakam raggii awde albiriga xifdsanaa nacam alcumuum marka waxaan kala jeedaa in la dhowro waa wax muhiima weyaan fain dacat haddii ay marka ay u yeerto xaajatun dan ilaa dalika cilmigaas in la xambaaro oo guryaha dadka loo geeyo ardaydii aw daruuratun amaba daruuro ay keento aw iqtadatu ay keento maslaxatun maslaxa diiniyatun ee diini ah ee raajixatun weliba raajixa oo culus mafsadati badlihi cilmiga ood hoos u dhiga iyo geyntiisa aad geyna asaga aad gacanta ku wada mafsadada ka imaanaysa maslaxo ka weyn haddii ay ka ratimayso oo waxasunat ay wanaagsanaata fiihi badligaas iyo cilmiga bixintiisa anniyatu niya saalixatun ee suuban falaa ba'sa bihi dhib ma lah weyaan in wa calaa hada arrinkaas ayaa ah, mxuua ah, arrinka asaga ayaa yuxmalu lagu xambaaraa maa ja'a wixii yimid can bacdi a'immati salafi salafka imaamyaalkooda qaar ka mid ah min ugeyn iyo ukaxayn u qaaditaan iyo socod ilalmuluuki boqorada cilmiga ay u geeyaan ayaa lagu xambaara weyaan oo boqorkii waaba dee munxarif nin diinta alla ka leexsan weeyaan marka in loo tago oo meeshiisi lagu waaniyo oo lagu cilmi baro oo lagu wacdiyo maslaxa diiniyaaba keeni ummadda salaaxeedi yaa ku xihan iyo wanaageedii wa wulaati alamri iyo dadka madaxda ah ka zuhri imaam zuhri wuu samayn jira arinta aydan washaafici imaam shaaficin wuu samayn jiray wahayrihima laa calaa anahum ayaga inay yihiin ma ahan qasadu ay u qasdeen bidalika arrinka asaga fuduula alaqhraadi danaha muxuu ahaa kuwooda dheeriga ah adunyawiyati addunyada wakadalika sidoo kale idaa kaana hadduu ahaado almatiyi qofka loo tega oo cilmiga loo geyna ilayhi isaga aggiisa liifaadatihi in loo faaideey naam almatiyi ilayhi min alcilmi xagga cilmiga iyo wazuhdi xagga eh, adduunkan oo laga zaahido fi lmansilati alcaliyati boosare cilmiga qofka loo geynaaba oo la baraaba laftirkiisaaba wuxuu qof caalima qof ahlu cilmia qof ahlu warac oo diinta alla subxana wa tacaala ku dhaqma ayuu yahay weeyaan iyo walmaxali rafiici boos sar oo diinta meel sare ka jooga falaa ba'sa dhib ma laha marka bitaradudi in loo lalaabto ilayhi isaga liifaadatihi in loo faa'ideeyo dhib ma laha markaa weyaan oo kor loo sii qaada faqad kaana wuxuu ahaa sufyaan athawri imaam sufyan athawri wuxuu ahaan jiray yamshi mid u socda ilaa ibraahim ibni adham waa ninkii zaahidka ah ayuu tegi jiray wayufiidu cilmigu u kordhin jiray u faaideyn jiray wa kaana abu cubayd alqasim ibn salaam mooyaane yamshi mid mxu u socdo ilaa cali ibn maxaa idiin qoran yamshi ilaa miyaa idiin qoran naam ilaa cali bn madini cali madini oo muxadisiinta ragga khatarta ahaa ka mid ah ayuu muxua u tegi jiray yusmicuhu kadibna wuxuu maqashin jiray ood muxuu ahaa bari jiray ariib alxadii xadiidka hariibkiisu bari jiray weyaan annowc aali nooc saddexaad an yatakhalaqa inuu ka dabeecad yeesho oo abci ugu noqdo bizuhdi fi dunya adduunyadan in muxuu ahay laga zaahido adduunkan aan qalbiga la gelinin wtaqalul yarays laga yaraysta minha xaggeeda biqadri imkaani inta la awoodi kara alladii kaasoo laa yaduru aana dhibaynin binafsihi naftiisa aana dhibaynin yaraynta nafta dhibaysa lama ogola aw biciyaaliha ciyaalkiisa dhibayso fainama yuxtaaju ilayhi faina maa shay yuxtaaju ilayhi loo baahda lidalika arrinkaas cala wajhi lmuctadili wejiga mxua dhexdhexaadka ah oonan xadgudub ku sugneen min alqanaacati oo qanaacada laysa yucaddu lama laguma xisaabo oo laguma tiriya min adunya addunyada laguma tiriya weyaan wuxuu leey fa inamaa yuxtaaju ilayhi wixii loo baahda lidalika ciyaalka iyo nafta looga baahdo cala alwajhi almuctadili arrin dhedhe si dhexdhexaad ahna looga baahdo min alqanaacati qanaacada ayuu ka mid yahay weyaan qanaacada ayuu ka mid yahay laysa yucaddu lama tiriya min addunya addunyada liisu diiday in lisraaciyo laguma tiriya weyaan wa aqalu darajaati alcaalimi qofka caalimka darajooyinkiisa meesha ugu hoosayso an yastaqdira inuu qurunsada ood aad muxuu ahaa ugu faano atacaluqa inuu dhab isku siiyo isku dhejiyo bidunya adduunyada dad bay qalbiga addunyada kaga dhigan sooma adduunka maanta haddii aad kun shilan khasaaro ama ay ka lunta ama si un mucayan ay wixii isugu aadi waayaan ay naftiin ay ka dhacdo kale noqonayaan marka qofka caalimka meesha ugu hooseyso martabadiisa waa inaad adduunyada inuu isku dhejiyo oo adduunka maanta hadii lala qabsado xataa cimaamadiisii uu ku dagaalamo ood muxuua isku waa inuu qurunsada inuu samay iskaba dhaafe waa inuu kohda waa inuu ka faana weeyaan meeshaasaa ugu hoosaysa caalimka darajooyinkiisa liannahu maxaa yeelay aclamu dadkan ugu aqoonta ron weya bikhisatiha hoosaynteeda iyo liidanaanta adduunyada ninka ugu aqoonta ron asaga qofka caalimka weyaan qiimaha qiima iyo wa fitnatiha qofka ugu aqoonta ron waa isaga iyo wa surcati guuritaankeeda iyo zuulitaankeeda iyo tegitaankeeda degdega u qaba ninka aqoonta roon asaga weeyaan iyo wa karat tacabiha tacaabadeeda iyo dhibkeeda bannaanteeda iyo nasabiha dhibkeeda weeyaan fa huwa qofka caalimka ayaa xaqu ku xaqnimo badan bicadami aliltifaati fiirin la-aan ilayha iyada aan la fiirinin weeyaan walishtiqaali isku mashquulin bihumuumiha murugteeda isaga cid kaga habboon ma lahan weeyaan wa can shaafici waxaa laga wari radi allaahu canhu low uusiya haddii loo dardaarmo ilaa acqali naas dadka qofka ugu caqliga badan haddii loo dardaarmo oo in loo dardaarmo ay noqoto surifa waxaa loo leexin lahaa ila zuhaad dadka zaahidiinta oo adduunkan ka zaahiday xaggooda la adin lahaa qofka ugu caqliga roon haddii loo dardaarmi lahaa oo la dhihi lahaa muxuu ahaa warniyo meel fulaan baan kuu dardaarmayna dadka adduunkan aanan macnaha weyn arkin ayaa loo leexin weyaan marka waxaa loo baahan yahayna azuhdu fi dunya weyaan laysa can dunya siduu nabiga aha alai sla adduunka in laga zaahido in lagu dhex zaahido weeyaan ee adduunka dhamma in dhinac loo tuura ta ah tu la ogol yahme weeyaan falayta shicri man axaqu min alculamaai biziyaadati alcaqli wa kamaalihi falayta shicri gabaygayga iyo muxuu ahaa hadalkayga wacanoo wanaagsan shallaaytadiisiiy iyoba man axaqu yaa ugu xaqnimo badan min alculamaai culimmada yaa ugu xaqnimo badan biziyaadati alcaqli caqliga ziyaadadiisa iyo kamaalihi kaamil noqoshadiisa yaa ugu habboon weyaan oo cid maanta ayaga kaga habboon miyaa jirto maadaama ay sidaa tahay idan zuhdiga xaggeed ha aadeena oo adduunkan yayna isku mashquulin wa qaala yaxya bnu mucaad wuxuu yidhi raximahu llah low kaanat dunya adduunyada haddii ay ahaan lahayd tibran dahab oo yafnaa dhammaado haddii ay adduunkan dhanba guryaheeda iyo gawaarideeda iyo dhulkeeda iyo wax walba oo la isticmaalo ay ahaan lahaayeen dahab laakiin dahab dhammaana hadduu ahaan lahaa waalaakhiratu aakhirana khazafan cari amaba dhoob koob dhoobka waxyaaba laga sameya khazafka la yihahda khazafan dhoob ama mutuleel ahaan waxyaabaan u samaysan weeyaane oo yabqa baaqi noqona lakaana waxaa ahaan lahaa yembaqii qofka lakaana yembaqii waxaa haboonaan lahaa lilcaaqili qofka mucaaqilka waxuu haboonaan lahaa iithaar alkhazaf dhoobkaas inuu doorta albaaqi ee baaqi noqona tibri dahab uu ka doorta weyaan alfani ee dhammaana bal ka warrama marka wadunya addunyadana khasafun dhooba inay tahay fanin ee dhammaanayso waalaakhiratu akhirana tibrun dahab baaqi uu baaqi noqona yahay saasuu dhihi jira weyaan haddii adduunka ay ahaan lahayd dahab laakiin dahab dhammaan doona ay ahaanta dhooba ama dhoob laakiin aan qofka caaqilka wuxuu dooran lahaa dhoobkaas ama dhoobadaasaan dhammaanaynin laakiin bal ka warrama marka haddii aakhire ay tahay dahab aan dhammaanaynin adduunna dhoobo ama dhoob dhammaana uu yahay kee dooranaysaa marka shaki ma lahan aakhirada qofkuu dooranaya wayaan anawcu raabicu nawca afaraad an yunaasiha inuu ka dahiro <clears throat> ood ka ilaaliya cilmahu cilmigiisa can jaclihi yeelitaan uu yeelo sullaman jaraanjar oo yatawasalu bihi ku gaaro ila alaqraadi danaha addunyawiyati addunyada weeyaan min jaahin madaxnimo aw maalin ama maal aw sumcatin magac iyo halagu maqlo aw shuhratin bambax oo dadka usoo bambaxo oo nin la yaqaan u noqdo aw khidmatin in loo khidmeeyo aw taqadumin inuu kaga hormaro calaa aqraanihi saaxibadiis isagaa isku dadahay inuu kaga hormaro waa inuu iska ilaaliyo inuu jarajar kaga dhigto cilmiga weyaan bartamaha markaa jooga qof soo dhici doona shaki ma lahan qofkii waxaas cilmi u gaaro naam qaala imaamu shaafici wuxuu yihi raimahula radia allahu canhu wadidtu waxaan jeclaaday oon jeclahay ana alkhalqa dadka tacalamuu inay bartaan hada lcilmi cilmigan calaa anlaa yunsaba isagoonan lii nisbaynaynin oon lii tirinaynin ilaya aniga xarfun minhu hal xarf cilmigan tirada badan oo ummadda aan baray oon dadka barahaayo waxaan jeclaan lahaa in dadka ay muslimiinta bartaan laakiin hal shayna ani aan lii tirin oon la imaam shaafici sidaa yiri ama imam shaafici wakadalika sidoo kale yunazihu yunazihu cilmigu wuxuu ka nasahayaa can iamaci damaca fii rifqin inay u dhimriyaan oy u adeegaan min alabatihi ardaydiis bimaalin maal ay ugu khidmeeyaan oo yidhahdaan sheikhan aga bal xogoo aan ku tuurna qalbigiisa inay waxaad ku ay soo galaan inuu ka ilaaliyo weyaan ilaali weyaan aw khidmatin ama inay ukhidmeeyaan kabaha uqaad intuyeel sayeel hakada wamaa ilaa dalika in qalbigiisa ay aw ayrihima ama wax lamid a bisababi ishtiqaalihim shaqaynta ay shaqaynayaan calayhi cilmigaas iyo wa taradudihim usoo noqnoqodka usoo lalaabaya ilayhi isaga macnaheeda ma ahan qofka caalimka looma khidmaynayo ma ahan laakiin isagaa la rabaa inuu ka noqda nadiif baabka isaga ama ha loo khidmeeya ama aan loo khidmaynin ama maal la siiya ama aanan la siinin dhankaas yuusan weligiisa qalbigiis aad soo gelin ta iyada weyaan taatan mxuaa loo bahanya ta iyada weyaan wuxuu ahaan jiray ninka la yidhaha mansuur laa yastaciinu ma kaalmaysan jirin biaxadin qof oo yakhtalifu usoo lalaabto ilayhi isaga fii xaajatin dan qofka isaga cilmiga ka qaato usoo lalaabto waxaa weeyaan dan uma dirsan jirin weyaan wa qaala sufyan ibnu cuyayna wuxuu yidhi kuntu waxaana qad utiitu mid la siiyey fahma alqur'aani qur-aanka fahamkiisa ayaa laysii weyaan falamaa qabiltu markii aan aqbalay asurata guntanki guntanya surada waxaa weeyaan mara yar kariirad waxaa tiradaba yar oo shilimaadka iyo waxyaabaha hadiyada iyo aala dadka loogu ridi jiray weliba ragga madaxda ah dahab yar iyo xogoo shilimaad dahab iyo waxba intay ku shubaan ayaa qofku yimaadaba saa loogu tuuri jiray saas loogu tuuri jiray suradaas marka waa karaamayn iyo qofka lagu karaamayn jiray oo la siin jiray marka wuxuu yidhi fahamka qur-aankaad ilaha ii furay falamaa qabiltu markii aan aqbalay asurata guntinkaas yar markii aan aqbalay min abi jacfar abi jacfar almansuur ayaan mxuu ah ka qaatay ayuu yidhi oo i siiyey sulibtuhu fahamkii qur oo tirada badnaa ayaa liiga siibi nacam fanas'al اllaha ilaahay baan weydiisanayna ayuu imamka yidhi aleyh raxmat ullah tacala korahay almusaamaxata inuuna saamaxa nacam annawc alkhaamisa nooca shanaad an yatanazaha waa inuu qofka iska saramariyo ood ka dulkaca uusan ka shaqaynin can danii'i اlmakaasibi shaqooyinka kuwooda hoos hoosey shaqooyinka waa kala duwan yihiin qofka musqusha dhagaa waa shaqo lacagunu ku qaadanaya qofka qur dhigaana inkastoo masalo khilaafi ay tahay waa shaqo isna lacagu ku qaadanaya soo qofka diyaaradda duulina waa shaqo qofka musqusheeda dhaqaana waa shaqo wahakada wamaa ilaa dalika marka shaqooyinku kala duwan yihiin ilaahay baa muxuu ahaa kala duway marka qofka shaqooyinka la liido inuu qofka caalimka iska ilaaliya ayaa loo bahan inuu leeyahay an yatarazaha waa inuu iska dhowra can danii ilmakaasibi shaqooyinka kuwooda hooseeya iwaradiliha kuwooda mxuu ahaa hooseeya oo mxuu aha araadisha ay ka shaqeeyaan abcan xagga dabiicadda wa can makruuhiha iyo kuweeda karaahiyada ah caadatan xagga caadada iyo sharcan xagga sharcigaba kalxijaamati toobinkao kale iwadibaaqati magdaynta iyo kabatalkaoo kale iwasarfi sarafka wax la sarrafoo kale iwasiyaaqati dahabka oo la dhalaaliyo la shiido shaqooyinkaas shaqo fiican waa sarafka iyo dahabka iyo kolley waxaa laga yaabaa waxaa la fiirinayaa caadada meesha iyada taalo haddii sarafka oo kale ma shaqo hoosaysa dahabka oo muxuu aha hawlahan dadka guba oo dhalaaliya hawlahaas shaqo hoosaysa adinkaa ogsoon haddii ay to tahay waa laga tegey marka culimada ma gelaayaan iyo dalbata cilmiga ayaga waa wakadalika wa sidoo kale yatajanabu wuxuu ka fogaanayaa mawaadicu tuham meelaha tuhmada wuu iska ilaalinaya wain bacudat haba fogaato meelaha tuhmada qofka lagu tuhmi kara iska ilaalinaya qofka caalimka weyaan walaa yafcalu ma samayna shayan shay oo yatadamanu keensana naqsa muru'atin sharaftiis inay hoosu dhacdo ow yustankaru la inkiro oo la diida daahiran xagga muuqaalka wain haba ahaada jaaizan mid banaan baainan tusaale la socota inuu garabka qabsado xaaskiisa ama uu gacanta saa u jafaaliyo suuqi waa wax banaan sooma xaaskiisa inuu muxuu taabto laakiin kor ahaan waxaa le warwadaadka hebel lahaa oo islaan muxuu ahaa gacanta saa u jiida ayaan aragnay sooma soo wax aad u liidan maaha marka kor ahaan wax bannaan wa laakiin hooscafan ah, hoosaan wax bannaan wa laakiin kor ahaan wax qurux badan maaha xagga caada ahaan wax u liidan wa oon quruxsanayn iyo wix la midka wadsalaanta nacam fainahu maxaa yeelay fainahu isaga yucaridu wuxuu u bandhigayaa nafsahu naftiisa lituhmati in la tuhma wa cirduhu sharaftiisana wuxuu u bandhigayaa lilwaqiicati in wax laga sheego lagu dhaco weeyaan oo la tuhma wayuuqicu naas dadkana wuxuu ku ridayaa fi dunuuni malayaal almakruhati ee la nacay dadki dembiyuu ku ridaya wa taiimi alwaqiicati xanta ay ku dhacayaano isaga xamanayaan dembaawgeeda weeyaan fain ittafaqa haddii ay dhacdo marka iyadoon loo qasdin wuquuca shayin shay dhicitaankiisa oo min dalika arrinka asaga lixaajatin dan aw naxwi w la mid a ah, ahbara u sheegaa man qofkii shaahadahu isaga arkay bixukmihi arinka asaga xukunkiis uu sheegaya haddii amar alla maanta ay dhacda adigoo muxuu wadaadi gacan tahay qofku yaqaan oo kaarima sheekhnimo kuu yaqaanay war wadaadii aan wada joognin iska dha tu kale ma intaas qalbigiisa si bala u gello muxuu ahaa aad u dambaabin wa bicudrihi cudurka aad gacantu hayan war waa tahay waa wareeraysaa oo haddii aan dayay waa dhiciba tanaa intaan u raaci iwa maqsuudihi qasadku muxuu gacantu ahay tusaale ahaan kay laa ya'ama kaylaa yaamasuusun qofkaas ugu dambaabin bisababihi muxuu ahaa sababtiisa weyaan aw yanfira canhu uusan kaga cararin darsigii iyo wuxuu ka dhegaysanay buusan kaga cararin waa khatar mogta falaa yantafic uusan ku intifacan bicilmihi cilmigiisa waliyastafiida dalika uu ka faaidaysta aljaahilu bihi qofka jaahilka weyaan walidalika sidaa darteed ayaa qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam lirajulayn laba nin lamaa ra'yaahu markay ku ra'yaahu markay nabiga ku arkeen yataxada isagoo la sheekaysanaya maca saiyata safiya bintu xuya ibn ahdab radia allahu tacala an ardaha xaaska nabiga ala sl slam umir muminiin nabigoo la sheekaysan oo la taagan ay arkeen fawallaya kadibna dhabarkaa jeediyo nin walbuu dhaqaaqay waa yara saankuureenoo nin walba inuu nabiga indhaha ku dhufto ay yara diideen nabigu wuxuu yidhi calaa raslikuma hada isdhibina aayar waxba hadda kabaha iska jarin waxaad yeelaysaan u kaadiya inaha gabadhaan ila taagan miyaad aragtaan safiya waa safiya waa xaaskaygi qof kalaba maahaba uma kadibna markaasa waa subxaana allah nabi allo ma adaan kaa shekanayna uma qaala kadib nabigu wuxu yh sl ina shayaana shayaan miya ninka shayaan la yihahdo yajrii wuxuu dareeraa uu socdaa min ibni aadam ibni aadamka wuxuu kaga dareeraa ood kaga socdaa majra dami dhiigga meeshuu maraa weyaan xidadowsaa u raacya fakhiftu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu ku rida fii quluubikumaa quluubtiinna shayan shay inuu ku rido nabi maxamed gabar meesha la taagna shukaansanay ina qalbigiinna aad inku dhacdo ayaan ka baay aw qaala wuxuu yidhi fatahlika kadibna aad halaagsantaan qofka nabi maxamed u malay wax noocaas ka gaaloobaya gaala ku dhacays naaruu hore ka galaya marka nabiga markiiba tuhmadii wuu cadeeyey banaanku dhiga weyaan lidalika arinta ayada haddii waqtigu saamixi lahaa amilo badan ayaa jirta oo ku saabsan arrinteeda ninka culimada iyo qof kastoo muslima oo khiyaara meel tuhma ha istaagin haddii amra lay dhacdona markiiba cadday oo isbaryeel hadallada kaasoo yari wamaa ilaa dalika oo si fasirtay dhaqan wama hakada hada wallah aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa